alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunة warafaca biha can اlqulubi lakinah wالصalaaةu waالsalaamu عlى nabiyina muxamadi alqa'idi ilى اljanة wعlى alih وصaxbih aladina jacalahum اllah amanة lلnasi wmina ama bعd fahada huwa اdars الtasic wاlcishruun min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtafصiliya whuwa cumdaة اlaxkaam min kalaami sayid اlanam wuxuu uhi musanifku cabdilqani almaqdisi raximah llahu tacaala baabu اladaaxi wuxuu baab u yahay udxiyaysiga aladaaxi waa jamcu udxiya waana la khafiifiyaa oo waxaa la yidhaahdaa daxiya udxiyadu waa maa yudbaxu min bahiimati اlancaam ayaama الnaxri taqaruba ilى اllahi caza wajal waa xoolaha la qalo maalmaha gowraca waa maalinka ciidka arafo iyo saddexda cishe ka dambeeya ayaam tashriiq afartaa maalmood xoolaha la qalo ama la gowraco iyadoo alle subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanay taasa waxaa la yidhaahdaa udxiya shiikuna hal xadiis buu ka soo qaatay waa ciid اladxaa ama ciideynka baynu ku soo marnay axaadiis badan oo ku saabsan udxiyada iyo axkaamteeda wax ka mida ah. can anas bni maliki radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu daxa nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu waa ku udxiyaysta bikabshayni amlaxayni cadcad amlax waxaa la yidhi waa albayaad asaafi waa caddaanta saafiga waxaa kaloo amlax la yidhaahdaa maa fiihi bayaadun wa sawaad madow bacdin wey oo madow iyo cadaan isugu jiro bikabshayni labawan amlaxayni madow bacda aqranayni geesale dabaxahumaa waa ku gowracay nabigu biyadihi qacantiisa wasama ilaahayna waa ku magacaabo bisika uu qabtay wa kabara waana takbiirtay nebigu wa wadaca waa dhigay rijlahu cagtiisa calaa sifaaxihimaa qoorta dhinaceeda markuu gowracayay ayuu nabigu cagta ka saaray yacni markii la jiifiyey ayuu qoorta dhinaceeda cagta ka saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam si uu xejiyo oo aanay u kicin xadiisku wuxuu inoo tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu udxiyaystay wuxuuna uga jeeday cibaado markaa waxaa laga qaadanayaa udxiyadu inay mashruuc tahay sunno inay tahay nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam axaadiis kalena waa inugu amray nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaar culimada qaar ay soo dhoweeyeen sanadkeeda man wajada sacata walam yudaxi falaa yaqrabanna musallaan waxaa laga fahmaya wujuub ninka awooda udxiyada ee aan udxiyo samaynay yaanu cidda nala soo tukan markaa culimada qaar waxay ka qaateen adilada inay waajib tahay ciddii awoodeysa waajibinay ku tahay qaar waxay yidhahdeen waajibkaasi waa kifaayi waa fardu kifaaya qaarna waa fardu cayn bay yidhahdeen laakiin sida jumhuurtu qaba ee loo badan yahay waa sunnatun muakada waa sunno muakada ciddii helaysa inay gowracdo xadiisku wuxuu kaloo tilmaamaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam laba wan oo ida ah inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku udxiyeystay ma laga qaadanayaa iduhu inay xoolaha kale ka mudan yihiin waayo nabigaa doortay calayhi salaatu wasalaam imaamu maalik baa sidaa ku tegay in idan la gowraco ayaa ka mudan inta kale saddexda madhabe kale oo madhabteennu ka mid tahayna waxay qabaan midba kuu ka wen yahay ee ka hili badan yahay inuu ka fadli badan yahay geelaa ugu fadli badan loodaa ku xigta ari marka loo yimaado ayaa iduhu ugu mudan yahay ugu mudan yahay eh, xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa in bisika loo qabto gawrac kastaana bisi buu u baahanya iyo allaahu akbar in la yidhaahdo marka udxiyada la gowracayo marka waxaa la odhanayaa bismi illaah wallahu akbar ayaa lagu gowracay markaa bisukuna waa waajib allahu akbarna waa sunna wey kitaabu laa shriba cabitaanada kitaabkoodii wey alashriba waa jamcu sharaab waana wax kastoo la cabo luqada inta badanna culimmada waxay kaga hadlaan cabitaanada la xaaraantinimeeye baa lagaga hadla waayo asalku waa maxay الأصل في الشراب ها الحلال sida loo odhanayaa alaslu fi الطacaam alxalaal libaaski baa inoo soo socda alaslu fi libaas alxalaal asalku waa sidaas marka inta badan culimadu waxay kaga hadlaa waxyaabaha la diiday ee laga soo reebay can cabd llahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana cumara radia allahu tacaala canhu qaala waa yidhi calaa minbari rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam isagoo dul taaganoo ka khudbadaynaya amaa bacdu intaa dabadeed ayuha nnaas dad yaho fa inahu nasala shan iyo waxaa soo degay taxriimu lkhamri khamriga xaaraantinimayntiisa wa hiya khamraduna min khamsatin iyadoo shan ka kooban oo markaa shan shay laga samaynayo min alcinabi baa laga samaynay waana ka ugu cansan waxaa cinab laga sameeyo asal ahaan inuu khamri yahay isagu waa muttafaq kuwa kale waa la haleeshinayaabaa min alcinabi cinabka iyo wtamri timirta sharaab inta laga sameeyo kadibna khamri loo bedel waalcasali malabka waalxindati sareenki ama qamadidi iyo washaciri hadi waalkhamru khamriguna maa kii weeye khamara badala ee daboola alcaqla caqli halaau sadex waditu waan jeclaysta ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana inuu ahaa cahida ilayna mid noogu dardaarmay fiihinna dhexdooda cahdan daardaaran ama ballan nantahi ilayhi aanu ku ekaanayno oo xad noo noqdo saddexdaas waa maxay aljaddu waa awoogaya dhaxalkiisa iyo walkalaalatu kii asal iyo farac midna aan lahayn aabbe iyo awow waa asalladii iyo wiil iyo wiilkaasi wuxuu sii dhalay oo faracyadii labada midna aan lahayn kalaala laba ayadood baa ilahay kitaabkiisa ku sheegay wain kaana rajulu yuurau kalaalatan aw imraatu wayastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala wlkalaalatu iyadana inna loo cadeeyo iyo wa abwaabun abwaab oo min ariba ribada ka mida saddexdaa baabba in nabigu si gaara noogu caddeeyo ayaanu jeclaysanayna xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa khamriga inuu xaaraan yahay inuu xaaraan yahayna waa ijmaac waa la ysku waafaqsan yahay wuxuu kaloo xadiisku tilmaamaya xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam khamriga waxyaabo badan in laga sameynay cumar wuxuu tilmaamay shan shay buu tilmaamay in xilligaa khamriga laga sameynay dhammaantoodna la xaaraantiinay ay wada khamri yihiin marka halkaa waxaa laga fahmaya nusuustii ku soo degtay inama alkhamru walmaysi ilaahay uu ku soo gabagabeeyey fajtanibuu ka fogaada inay kuwa ahaayeen kuwa xilligaa la isticmaalayay ama malabha laga sameeyo ama heed sharaabkeeda ha laga sameeyo iyo wixii lamid ah. qaacidaduna waxay tahay wixii nusuustu ku soo degtay waa qaciyatu dukhuul waa la goynayaa caamka naskiisa inuu soo gudagelay wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi imaam maalik baale waa warni laakiin jumhuurtu waxay leeyihin nasku markuu soo degay waxyaabihii uu ku soo degay qaci wey hadal ma geli naskay soo gudageli wuxuu kale cumar kusii xoojiyey alkamru maa khamara alcaqli kamrigu waa wax kastoo caqliga bedela noocuu yahayba ama wax la caba ha noq ama wax la cuna ha noq sida afyuunkii iyo xashiishadii iyo mukhadiraadkii iyo ah. khamriga laftiisa ha looga dhigo cuntadii iidaan ha looga dhigo waxa weeye hadduu ku badan yahay oo qofka saamaynayo waxa weeye xaaraan buu noqonay khamrun buu noqonay wuxuu kale xadiisku inoo tilmaamaya in cumar bnu lkhadaab radia allahu tacaala canhu jeclaystay saddex baab in nabigu si gaara ah usii cadday laha macnaheedu ma aha iyagaba waa la caddeeyey laakiin waxaa laga yaabaa ishkaalaad inay kaga taagnaayeen masaajishaas kalaalada iyo dhaxalkeeda awowga iyo dhaxalkiisa walibana masalada shaa'iga aljaddu walikhwa oo saxaabadii isku khilaafeen qaar yidhaahdeen awowga ayaa xijaabaya walaala oo walaal awow waxba lama dhaxlo awowga aabba waayo aabbuhu wuxuu ka soo jeedaa xagga asalka horaa dhaxalka wataynuugu soo sheegnay fabiljahati taqdiimu uma biqurbihi wa bacdaha taqdiima bilquwati ijcala watilsoma aabbuhu waa jiha alusuul asalka wey waa kii laga soo jeeday awowgaan u jeeday walaaluhuna waa xawaashida asalna maaha faracna maaha waa xawaashida wey marka markay jiha noqotay awoogaa xoog badan awoogaa xoog badan oo saxaabo badan ay ku tageen laakiin imaamu shaafici wuxuu qaatay qowlu zayd ibni thaabit oo isagu leh xagga qaraabanimada way isu imanayaan labadaba waa la wada dhaxal tafsiil badanna iyo masaa'il badanna la gelinaya jadka iyo kalaalada iyo abwaabu min abwaabi riba culimada qaar waxay dhahan waxaa laga yaabaa inuu jeedo riba alfadl waayo riba alnasii'a wa ijmac axaadiista qaar waxay leedahay laa riba ila fi lnasii'a riba alfadli baa laga yaabaa inuu uga jeedo allahu aclam laakiin amwaal ribada ka mida ah. ribaduna dee waa ishkaalaad badanta khatarteeduna waa badanta waa bayr laakiin haddii lagu dhaco dembigaasi inta uu leegyahay iyo fa'danuu bixarbin min allah ilaahay inuu dagaal kula gelayo ijtanibu sabca almuubiqaat qaabkan loo gelayaana wax la xadaya ma waa ibcaadi laakiin wax yar shuruudii la khilaafa marka sidiisuu khatar u mushkil u وعن cائشhaةa رضي الله تعالى عنها أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سuئila waxaa la weydiiyey can اlbitci khamriga laga sameeye malabka qaala wuxuu yihi faqaala wuxuu yihi kulu sharaabin cabitaan kasta oo askara maanka dooriyo bedela fahuwa xaraamun xaaraan buu noqonay wa qaacido musanifku waxa uu yihi albitcu waa nabiid اlcasl malabka la qooshay markuu khamri noqdo ayaa waxaa la yidhaahdaa malabkiibay jilcinayaan dabeedna sharaab baa laga dhigayaa kadibna khamri ayaa loo bedelay horeynu usoo marnay wax kasta oo muskira xadiiskana waa tilmaamay ama kaa malabka laga sameeya ha noqdo ama kuwa kale inuu xaaraan yahay waana ijmaac وعن cبد لله بن عabاس رضي الله تعالى عنهma qال wuxu uhi balغa waa soo gaaray cmr cmar بن الخطاaب رضي الله تعالى عنه markuu khaliifka ah أنa فuلانا ninka hebel la yidhaahdo ma magacaabi waayo waa nin la maagayo haddii la ammaanayo waa la magacaabi lah laakiin hadda waa nin la maagayo khalad lagu haysto waana samurata ibnu jundub radia allahu tacaala canhu sida riwaayaadka muslim ay caddaynayaan ana fulaanan baca waa iibiye khamra khamri buu iibiye faqaala waxa u yihi cumar qaatala allahu ilaahay hadilo fulaana ninka hebel la yidhahdo alam yaclam miyaanu ogay ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii alla qaala yuli qaatala allahu ilaahay ha halaago alyahuuda yahuud xurimat calayhim qaatala lacnadana waa la qaatala allahu alla ha lacnado alyahuuda yahuud oo naxariistiisa aga fogay xurimat calayhim waxaa laga xaaraamtirimay ashuxuumu xaydhihi fajamaluuha waa dhalaaliyeen fabaacuuha kadibna waa iibiyeen yacni waa akalu famanaha kadibna lacagtii bay cuneen iyagoo le xaydhi maanaan cunine lacagteedii baa cun saxaabiga saburat bnu jundub waxay culimmadu yidhaahdeen gaalada wuxuu ka qaaday qolay yahuuda ama ahlulkitaaba ay oo jizyadii laga qaadayay gibirkii laga qaadayay laga qaadayey ayuu wuxuu kaga qaatay khamr iyadoo ujeedadiisu tahay uu ogaa khamrigu inuu xaraan laakiin ujeeddadiisu tahay khamrigaa in la iibiyo kadibna lacagtiisa laga faa'iidaysto marka culimada qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa iibkeedu inuu xaaraan yahay inaan lagu ogeyn wuxuuna ka qaadayay gaalo ama siyaabo kale ayuu iyaga uga qaaday gaalo ka kadibna wuxuu is yidhi intaad iibiso si kale u bedel kadibna sidaa looga faa'idaysto cumarna waa kaa ku canaantee ku maaday in badan baynu soo marnay qaatala allah yani mar haddii waa saxaabi jaliila waana laga yaabaa inuu macduur ahaa saynu tilmaanay marka hadalku ta'kiidunbuu dhacay hadalada loo isticmaalo badan aynu soo marnay takiladka ummuk taribat yamiinuk iyo kuwii la ahaa ayuu la mid noqonay wuxuu xadiisku tilmaamayaa khamriga iibintiisu inay xaaraan tahay xataa gaal in laga iibiyaa inay xaaraanta dhul gaal xitaa haddii la joogo in la iibiyaa inay xaaraanta masaladaana culimada qaar ijmaac bay ku soo noqdiyeen inaanay marnaba bannaanayn in la iibiyo oo ay xaaraanta in allaha idaa xarama shay-an xarama amana ilaahay hadduu shay xarimo lacagtiisana xaaraan baa laga dhigo in allaha xarama bayca alkhamri wاlmaytati wاlkhinziiri wاlasnaam waataynu soo mari ilahay waa xaaraantinimo waxaa la mida wax kasta oo muskara ama wax la cuno ha noqdo xashiishadii qaadkii iyo kuwii la midka ahaa ama kuwa lacaba ha noqoto noocay u tahayba waa xaaraam iibkooduna waa xaaraam maqsabka laga shaqaysanayaa dhexadeeda kitaabu libaas wuxuu kitaab u yahay wixii la xidhanay allibaas waa maa yulbas cala aljismi sitran aw tadfi'atan waxa la isku asturo ama la dugsado dhaxanta laga dugsado ama kulaylka layskaga ilaaliyo iyo wixii la mida waana nicmooyinka waaweyn ee alla subxaanahu watacaala uu bixiyo ee ilaahay uu inoogu marno sheegtay yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw-aatikum wariisha cawradiina astuwaya quruxnaydin ah wa jacala lakum saraabiila ay iyaaban taqiikum alxara ay walbardana waa loo qadara kulya qawba labadaba iskaga ilaalinaysa wasaraabila taqiikum basakum waxa weeye dagaaladana gaashaan bay idiin noqonaya marka ilaahay aada bay nooguma nasheegtay inay tahay nicmo ay tahay bal haddii la waayo fitna lagu tilmaamo yaa bani aadama laa yaftinannakum ashayطaan kama akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahuma marka fitnada waxaa ka mida inuu maryihii ka dhigay badat lahumaa sawaatuhum watafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi iljanna waxaana halkan lagaga hadlaya saynu soo tilmaannay alaslu fi llibaas waa alxil waxa la xidhanayo waxaa u asala xalaalnimo wixii nasku diiday bu marka inta badan waxaa laynoogu sheegayaa wixii la diiday baa laynoogu sheegay can cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu qaala wuxu ui laa talbasuu ha xidhanina alxariira maryaha xariirta ha xidhanina fa innahu maxaa yeelay man labisahu ka ku xidha fi dunya adduunyada lam yalbasuu ku xidhan maayo fi laakhirati maalinta aakhira xadiiskani wuxuu tilmaamaya maryaha ka samaysan xariirta ka samaysan abiiciga waayo laba laba qaabaa loo sameeyaa mid waa abiici oo dawdatulqas darxiga la yidhaahdo ayaa lagala soo baxaa oo ka dabiiciga ah. xayawaan baa laga soo saara ka laga hadlaya kaawida asalka mid labaad oo dhirta laga sameeyey oo kaa soo ekaysiinayo tilmaamihiisa ayaa jira kaa waxaa la yidhaahdaa alxariir alsinaac waa samays marka kaasi waa bannaanya waayo dee dheriya waxaasaa laga sameeyey isaga la diidima magacanba iska waafaqay laakiin kaa laga hadlayaa waa ka asalkaagu ee xayawaanka laga sameeyey wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xidhashadiisku inaanay bannaanay cidda loo diidayna waa ragga weeye dumarka waa u bannaan tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu labadiisa qacmood inba xariir ku qabtay midna dahab ku qabtay ayuu saxaabadiisa u soo baxay dabeedna wuxuu ihi haadaani xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun liinaatiha ummadayda labkooda labadani xaaraan bay ka waa dahabkii iyo xariirtii dumarkana xalaal buuye dumarkana xalaal buuyi nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka adduunyada ku xidha aakhara in aadan ku xidhan waa goodi aada weyn waayo jannada labiska asalka u ah waa xariirta in la xidho aayado badan baa ilahay ku sheegay walibaasuhum fiiha xariir ahluljannuhu waxay xidhaan xariir bay xidhaan marka haddii la yidhi ma xidhanayo waxay ka dhigan tahay janno gelina laba macnaana soo gudagalaya mid waa daahirka in la qaato la yidhaahdo hadduu adduunyada ku xidho oo aanu ka toobadkeenin oo isagoo xidhan uu ku dhinto ku labisanaya janno xitaa hadduu galo muslim uu yahay wax kaloo xidhanaya xariir xidhan maayo marihii jannada lagu yaqaana uu ka ciqaaban yahoo xidhan maayo waxaa kaloo lagu macnayn karaa in la yidhaahdo de taa ishkaal baa ku suganoo qofku mar hadduu jannada galay dee wixii jannada yaallayba oo maryihii asalka waa ay ka mid yihiin waa mutaysana in la yidhaahdo ilaa la ciqaabo xidhan maayo sida xadiista tilmaamaysa laa yadkhulu ljanna qofkii muslimka ah janno geli maayo yacni janno iska geli maayo iyadoo wuxuu sameeyey aan laga ciqaabin oo naar aan la soo marin marka xariirta bilow ahaan xidhan maayo ilaa dembigeeda laga soo maydho oo lagu soo ciqaabo laakiin marka laga soo maydho hadhow waa xidhan kara macnahaasina waa suuragal waxaa loo diiday cillooyin badan waxaa ka mid a adduunyada gaalaa ku xidhata waa min libaasi kufaar laba dumarka way u bannaan tahay waa min libaasi nisaa tashabuh binnisaa baa ku jira waa maryaha dumarku xidhaan iyagaa loo fasa ta saddexaad raganimaday diidanta oo isqurxinta badan iyo xariir in la xidho iyo dhaldhalaal iyo waxa weeye wixii ragga lagu yaqaanay ma ah awaman yunashau fi lxilya marka nucuumada iyo iyo waxa weeye luyuunada iyo waxyaabaha lamidka ah min shuqli alrijaal ma ah waa hawlihii dumarka ragga shaqadoodu waa maxa waa inay shaqo culus qabtaan waxaa kaloo ka mida kutiba alqatlu walqitaalu calayna wa cala alghaaniyaati jaru duyuuni hawlo waaweyn baa u yahay sababahaas udan baa loo diiday وعن xudayفة رضي الله تعالى عنه qال wuxu uhi samictu rasuul الlahi slى الlه عaليه وسلم yquul laa tlbasuu ha xidhanina alxariira ha xidhanina wala dibaaja teeda adagna ha xidhanina diibaaj waa nooc xariirta ka mida ah. ka hore waa caam ka dambana waa khaas waxaa kaloo la yidhi addibaaj waa maryan laga sameeyey xariirta laga sameeyo gaar ayaa dibaaj la yidhaha iyadana waa la tegay walaa tashrabu ha ku cabina fii aaniyati dahabi weelka dahabka iyo wlfidati wa aniyati lfida fidada weelkeedana waxbaha ku cabbina walaa taakulu ha ku cunina fii sixaafiha suxunteedana waxbaha ku cunina ama xeedhooyinkeeda aslan asaxfa carabi ahaan waa ka shanta qof ay wax ku cunan baa la dhaha laakiin weelka shanta hadda loogama jeeday weeloo oo dhan baa looga jeeda seesarkii yaraayo lindhaanka lagu soo qaadi walaa taakulu uu soo geli ayi aklin waa ay isticmaal baa loo jeeda fainahaa maxaa yeelay lahum yaday u sugnaatay fi dunyaa adduunyada walakum idinka idiin sugnaatay fi laakhirati aakhira yani dahab iyo fida in wax lagu cuno xariirta in la xidhaano waa lamid way soo gelaysaa gaaladaa iskale loogama jeedo way u bannaan tahay waayo waxa muslimka ka xaaraanta gaaladana xaaraan buu laakiin waxaa looga jeedaa adduunyada inta la joogo iyagaan iska dhowray oo isticmaala oo aan ilaahay ka baqayn oo ilaahay rumaysnayn laakiin mu'minku adduunyada ilaahay buu ka baqaya faruu ka qaada aakhiruu ayaa lagu abaalmarin ayaa lagu abaalmarin macnahaasaa looga jeeda xadiisku wuxuu tilmaamayaa xarirta xidhashadeedu inay xaaraan tahay wuxuu kaloo tilmaamaya weelka dahab iyo fida laga sameeyey in wax lagu cunaa inaanay banaanayn axaadiis badan baa ku timi masaladaasina waa ijmaac in wax lagu cuno ama wax lagu cabo culimmadu waxay isweydiiyeen isticmaal kaleba loo isticmaalay in lagu weysaysto ama waxyaabo kale loo isticmaalo iyada lafteedu afarta madhaboodba waxay qabaan inay la mid tahay inay la mid tahay oo maa xaruma isticmaaluhu xaruma itikaaduhu mar haddii la diiday akli iyo shurbi la diiday waxaa soo gudagalaya isticmaal oo dhan wuxuu waa weel weelkana sida badan waxa loo isticmaalaa in wax lagu cuno iyo wax lagu cabo mar haddii taan la diiday in wax kale loo isticmaalaana waa min baabi wla waa mamnuuc isticmaaloo dhan baa mamnuuca waxaa kaloo mamnuuca mar haddii isticmaaloo dhan la diidayna in la haystaana waa mamnuuc in la yeesho kilaadhi dusuud ka samaysan dahab guriga la dhigto iyadana lama ogola waa mamnuuc ujeeddada loo diiday mid nabiga caddeeyey calayhi salaatu wasalaam gaalada ayaa isticmaala waa cillo waa sabab in la ysku shabahana waa la diiday waxaa kaloo ku sugan in ay ku sugan tahay dadka danyartaa qalbigooda in la jebinay kasru quluubi lfuqaraa waxaa kaloo ku sugan bay culimmadu yidhaahdeen khuyalaa qofku takabur iyo khuyalaa inuu waxa weeye ku keenayo hadduu sidaas sameeyo waxaa kaloo lagu cileeyey waxaasi inuu diidayo addoonnimadii alle subxaanahu wa tacaala addoonnimadiisa la xaqiijinayo oo qof ilaahay addoon u ah inuu waxaa isticmaalo waxaweeye uma haboona taasay ka hormaysa intaaba waa loo cileeya waa lagu suuriye wa can ilbaraa ibni caazib radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu maanaakin min dii limmatin mid limma u saaxiiba allimma waxaa la yidhaahdaa marka timaha lala baxo ee timihii ay dhagaha ka daadegaan dhagaha shaxmadooda cadkoodaas ay gaadhaan ama ay dhaafaan ayaa waxaa la yidhaahdaa limmaa lima markaanay halkaa gaadhin ay dhagaha soo gaadhaan ay soo bataanna ama dhagaha bartamahooda waxaa la yidhaahdaa wafran wafra marka timaha lala baxo laakiin halkaa aanay gaadhin halkan oo kale ay soo gaadhaan wafran waxaa ku xiga limma waxaa kasii dambeeya jamma waa markay garba waxa weeye ay gaadhaan ama ay dhaafaan waxa weeye ayaa la yidhaahdaa walaja ayaa loo soo garbiya walaja wafra iyo lima iyo jamma saasaanay u kala badan yihin min dii limmatin markaa mid timo dheer u saaxiiba oo fii xullatin isku joog xidhan xamraaa cas axsana ka wanaagsan min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ama ka qurux badan lahu waxaa u sugnaaday shacrun timo oo yadribu gaadhaya mankibayhi labadiisa garo baciidu maa bayna almankibayn huwa isagu baciida baciidu waa miday kala fog yihiin maa bayna almankibayn labadiisa garab inta u dhaxaysa ama bucayd bucaydna waa loo dabdiyey oo la tashiirinay yani labada garab buu u kala fogaa laabtiisu waasic bay ahay garbihiisaa kala fogaa laysa ma ahayn nabigu bilqasiiri mid gaaban walaa bitawiili nin aanu dheerna ma ahayn yani kaana marbuucan sida riwaayaadka kale ku yimi dhexdhexaad buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiisku wuxuu inoo tilmaamayaa dhowr masaleynu ka faa'iidaysanaynaa masaaisha waxaa ka mida maryaha la xidhanaya waxaa ka mida xullat lxamraa alxulla waa isku joogu horana kitaabu ama baabu ladaan kitaabu salaa xadiisu abi juxayfa wahbi bni cabdillaahi suwaa'i waataynu ku soo marnay kharaja rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam min qubatin xamraa fii xullatin xamraa mushamiran xataa araa bayaada saaqibatin somri isku joog cas buu xidhnaa nabigu alayhi isalaatu wasalaam xadiiskan wuxuu tilmaamaya nabigu inuu xidhnaa isku joog casi buu xidhnaa marka waxaa laga faaidaysanaya maryaha cascas in la xidhaa inay bannaan waana sida jumhuurtu qabaa hadday tahay shaaficiya xanaabila eh, almaalikiya abu xaniifa walow madhabtiisa in badan oo ka midi ay leeyihiin waa karaahiyo eh, culimada qaarna waxay idhaahdeen waa makruuh in la xidha oo waxay daliishanayaan axaadiis nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka digayo eh, cabdillahi bni camr bn alcaas thawbayni maca ayuu soo xidhay cas una nabigu wuxuu hi ina hadihi min hiyaabi lkufaar falaa talbasha ha xidhan iyo xadiis lamida waana sida ibnu taymiya ibnuqayim xoojinayaan casaan saafiya inaan la xidhan makruuh inay tahay axaadiistana ibnuqayim wuxuu kaga jawaabayaa liidima cas buu lahaa laakiin may wada casay isku jooggaas wuxuu ah lahaa liidima cas oo muuqaalaya ayuu lahaa laakiin casaan saafiya maaha laakiin shawkani oo jumhuurta la socdaa wuxuu ku naqdiyey hadday maradu midab kala leedahay oo liidimadu ay cas yihiin maraduna waa cas tahay baa layihi mise waxaa la waa caddaan laakiin liidimo cas bay leedahay wuxuu hi magaca lama siiyo mar haddii magaca la siiyo waxaa laga fahmayaa inay casaanta inay casaanta ama uu ku badan yahay xukunkana waxa iskale haalibkaa iskale marka hadday cas tahay liidimo yaryaroo midab kale ay leedahay waa casta casaan baa lagu sheegay markaa kolley hadduu dee saafi noqdo in laga dhowrsoonaada fiican laakiin sida jumhuurtu ay qabaan aynu tilmaanay way banaan tahay wax dhiba male wcan ilbaraa'i bni caazibin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu timaha la baxay oo mar ay wafra u lahaa mar u lahaa limma xilliyada qaar inuu jammo yeelanayay oo garbaha ay gaadhayeen ayaa xadiistu tilmaamaysa markaa culimadu waxay yidhaahdeen masunna oo nabigaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam mise nebigu sunnanimo uma samayn ee xilligoodii baa ay dhaqan u ahay dadkii uu la noolaa timaha inay la baxaan caadiga wa ficluhu lmarkuusu fi ljibilla kalakli washurbi falaysa milla min gayri lamxi lwasfi wladi ixtamal sharca masaladaas soo gudagelay ma cibaad ahaan buu u sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam mise sunno maahe waa caado waa caado siday u dhowdahayna inay caado tahay walow imaamu axmed uu yidhi marka axaadiista la eego waa sunna buur sunno ay tahay nebiga in lagaga daydo laakiin anigu kari maayo oy haddaad timihii la baxda dawanaad ka shaqaysa hadiis waxay tilmaamaysaa timaha in la karaabay marka haddaad iskala baxdo aad ka shaqayn wey uma hayn aan haddii aan la baxo aan ka shaqeeyo ma hayn saawadaan waa iska gaabsanaya marka laakiin raajixu waa inay caada tahay caada tahay caada ahaan baa loo sameeya marka qofku waa u bannaan tahay inuu la baxo laakiin haddii ay noqoto shuhra wax lagu canbaxay ninkii timaha dheera magaalada isagoon baa timaha la baxay maalin walba dhabarka geynay mamnuuc bay noqonays thawbi shuhra ayay la midta labiskaun bay ka midta waxaa la mida haddii ay ku canbaxaan qolo cayiman qolo mufsidiina mukharigiina waxay doonaan bahan noqdaan ayay astaan u noqotay inay timaha la baxaan iyadana si aan kuwaa lagugu malayn inaad ka mid tahay waad ka fogaanaysa dadka noocaas oo kale ah waxay la gaarka yihiin mujtamacaas asalkoo mubaxa no maysa mar haddaada ka mid ahay si aan lagugu khaldin ama lagu tukan wacan ilbaraa ibni caazibin radi allahu canh qaala wuxuuhi amaranaa waanaamar rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama bisabcin toddoba wanahaanaa waa noo diiday can sabcin toddoba amranaa wuxuuna amray biciyaadati lmariid qofka xanuunsanaya in la diro waitibaaci aljanaasa janaasadana in la raaco aljanaasa aw iljinaaza waa isku mid wa tashmiit alcaatis kii hindhisay ee yidhi alxamdu lilah in loo duceeyo tashmiit iyo tasmiit shammata iyo sammata labaduba waa laba luqow laakiin shii kaa caadi wa tashbiit alcaatis ka hindhisa in loo duceey wa ibraari alqasad iyo dhaarta in lagu baarinimo sameey ama wa ibraari almuqsim kii dhaartay dhaartiisa in loo fuliyo oo aan laga jabin wa nasri lmadluum kii madluumka aha ee la dulmiyey loo hiiliyo wa ijaabati daaci kii ku casumay inaad ajiibto ama welimaha noqoto ama wax kale iyadoo qalbigiisa la ilaalinayo wa ifshaai salaam iyo salaanta in la faafiyo ayuu nabiguna amray wanahana waa noo diiday can khawaatiimi kaatunnada aw ama can takhatumin in kaatun laga dhigto bidahabi dahabka wa can shurbin cabitaan bilfidati weelka fidada wax lagu cabayo waa noo diiday wa can ilmayaahiri heeryada xariirta laga sameeyeyna waa noo diiday oo waxay saarayeen awrta iyo fardaha iyo maray saarayeen xariir ka samaysan ku qurxinaya wa cani ilqasiyi waxa weeye maryaha qasiga loo yaqaanana waa maryo lagu dhex daray xariir xariirtuna ay ku badnayd oo yaman laga keenay iyadana waa la diiday xariirtana ku badnayd wa can lubsi alxariir xariirta in la xidhaa nabigu waa diiday walistabraaqi xariirta nooceeda ugu adagna nabigu waa diida calayhi salaatu wasalaam waa wadibaaji teeda adagna nabigu waa diida calayhi salaatu wasalaam marka addiibaaj waa nooc xariirta ka mid oo adag weey istabraqna waa maa qaluda min addiibaaj taa adag kuweeda sii adag wey ka sii adag waxaynu kaloo soo sheegnay diibaaj in la yidhaahdo maryo gaara oo laga sameeyey xariirta laga sameeyeyna waa la xadiiska nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amrayaa dhowr shay in la booqdo qofka xanuunsanaya jumhuuru ahlicilmina waxay leeyihin waa sunna culimmada qaar waxay yidhahdeen waa waajib welibana haddii qofka xanuunsanaya uu yahay qaraabo uu yahay laakiin jumhuurtu waa sunna yidhahdeen daahiriyada waajibiyey waxaa kaloo layna amray itibaacu ljanaais in la raaco ilaa laga aasayo kitaabu janaa-is baynu ku soo maro qofku hadduu hindhiso oo alxamdu lilah uu yidhaahdo in yarxamuka allah loogu duceeyo iyadana waa layna fara culimada qaarna waa waajibiye laakiin jumhuurta sunay ka qabaan ibraaru lqasam aw ilmuqsim qofka dhaartiisa inaan la jabinna iyadana in lagu dadaalo hadduu ku yidhaahdo wallaahi waad samaynaysa ilaahay baa kugu dhaarshay same hadduu ku yidhaahdo waa inaad u fulayso weeye haddaanu macsiyo ahayn ama aanu dhibkuu keenin laakiin maaha tan social media ka socota messajka ilaahay baan kugu dhaariya sii faaf hadda waaba xadiis mawduuca ama waa waxaan asal iyo lahayn ilaahay baan kugu dhaariya faafi taa shaqa kumalihid waxaabaad garanayn sii faafin maysid hadday khayr tahay dhib male sii faafi laakiin malaayin inta lagu sii daayo la dhaarinay saxma itibaacu ljanaais waanu soo sheeg nasru lmaqluum bilqowl aw bilficl intaa awoodaadu tahay in loo hiiliyo waana min baabi inkaari lmunkar walaalka hadduu ku casumo ama weliimadiis inaad ka qayb gasho ama hadduu kuugu yeedho munaasabad kale inaad ajiibto xuquuqdiisay ka midta salaanta in la faafiyo in laysa salaamo waayo waxaa weeye maxaba ka dhalanaysa wlaa adulkum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum waxyaabaha la diiday waxaa ka mida kaatunka dahabka in la xidho maryaha fidada in wax lagu cabo xariirta noocyadeeda kala duwan oo aynu soo tilmaannay iyadana waa la diiday marka in la xidho raggu inay xidhaan inay gogol ka dhigtaan go inay ka dhigtaan oo hawadaan ya gaadhiga kuraastiisa inay ku goglaan fadhiga waxaasoo dhan lama wata oo mamnuuc sida jumhuur ahlicilmi ay qabaan can cabdillahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam istanaca waa samaystay khaataman kaatib min dahabin dahab ka samaysan fa kaana waaha nabigu yajcalu mid yeela fassaahu faskiisa fasku waa wajhadda kaatibka weyn fii baini kafiihi waxa weeye calaa cashiis gudaheed hoose ayuu nebigu gelinaya yacni kaatuka saasaynu u xidhannaha madaxiis waa halkaa nebigu xagga hoose u wareejinay intii wajhadda ahayd ama faska waxaa la yidhahda inta buurane ka soo taagan guduhu xajinay dahabna waa idaa labisahu markuu xidho xagga guduhu wareejinay culimada qaar waxay leeyihiin waxay ka ahayd tawaaduc ayo inta de kuus baa inta badan saaran la sharaxay markaa qurux iyo dhalaal iyo waxbaa ka muuqanaya markaa nebigu xagga kale u wareejinayay liid yarunbaa xagga sare ka muuqanaya tawaaqubay ka hay fasanaca naasu dadku waa samaysteen kadalika sidaas kale uma inahu jalasa shaaniya nabigu waa ku fadhiistay cala lmimbari mimbarka fanazacahu waa siibi kaatumkii dahabka aha faqaala wuxuuhi innii anigu kuntu waxaan ah albasu mid xidha hada lkhaatama khaatamkan isaga ah ee dahabka ka samaysan wa ajcalu waan yeelayay fasahu madaxiisana min daakhilin xagga hoosaan xijinay faramaa bihi nabigu waa tuura uma qaala wuxuu hi wallaahi ilaahay baan ku dhaaftay laa albasuhu abada weligeyba dib u xidhan maayo fanabada naasu dadku waa tuureen khawaatiimahum kaatunadoodii dahabka ahaa wa fii lafdin waxaa ku yimi jacalahu nabigu waa yeelay oo waa ku xidhay fii yadihi lyumna gacantiisa midig xadiiskani wuxuu tilmaamaya in kaatunka dahabka xilligii hore la xidhanaya laakiin markii dambe la xaaraantinimeeyey waana sida nusuustu ay ku sugnaatay markii dambe wuxuu kaloo xadiisku tilmaamaya in gacanta midig kaatunka lagu xidhanay gacanta midig in lagu xidhanay waayo nabigu gacantiisa midig buu ku xidhay waxaa la nasakhayna waa kaa tukay dahab laga sameeyo laakiin xaggeen lagu xidhanayaa lama nasakhin qaabka loo xidhanayo xadiiskaasi wuxuu tilmaamay midig in lagu xidhano axaadiis kalea waxay tilmaantay anas ibnu maalik iyaduna saxiixa ku sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu gacanta bidix ku xidhay gacanta bidix iyaduna waa suganta bal imaamu axmed waxa uu leeyahay waxaa xoog badan marka axaadiista la eego bidixda in lagu xidho markaa midig iyo bidixba waa lagu xidhan karaa laakiin waxaa sii mudan maxay in bidixda lagu xidho haddii la qaato imaamka muxadidka marka axaadiista la eego bidixdaa xoog badan ahbat wa aqwa waxaa shabahaya kaatunkii saacaddii baa shabahaysa midigna waa lagu xidhan bidixna iyadana waa lagu xihan karaa kaatukay lamid can cumar bn khaaab radi allahu tacala can ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam nahaa waadida cala labuusi lxariir xariirta xidhashadeed ilaa haakada saasoo kale mooyaan warafaca kor buu u taagay lana anaga rasuulu llaahi sal اllahu alayh wasalam annagu noo taago isagoo na tusaya isbacayhi labadiisa farood asabaabata taa inu murdisada u naqaano carabtu waxay u taqaanaa asabaaba marka la caytamayo ama la hanjabay ta la taagan asabaaba ta wax lagu caa waxaa kaloo la yidhaahdaa almusabixa ta lagu tasbiixsado marka ilaahay la xusa inaguna waxaynu u naqaanaa xagga cuntada ta wax murdisa ya aynu ka cunto badan ahaan filaya murdisaynu u bixin asabaabata fartaas iyo walwustaa ta dhexe labadaasuu nabigu tilmaamay yacni wax intaasoo kale leeg ayaa laga soo wariyey walimuslim waxaa ku yimi nahaa nabiy llaahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu diiday can lubsi lxariir xariir in la xidho ilaa mawdica usbucayni laba farood meesheeda mooyaane yacnii in leeg laba farood oo marada ku taalla waa la ogoliyay aw alaain ama saddex farood wax leh aw arbacin ama afar waa la ogoliye xadiiskana wuxuu tilmaamaya sida jamaahiiru ahlilcilmi qabaan shaaficiya xanafiya xanaabila maalikiyadu qowl ay leedaha waa jumhuurti waxay leeyihiin waxa laga soo reebaya xariirta la diiday waxa weeye in yaroo ka mid a hadday maradii la socoto maradu waxay ka samaysan tahay cudbi maalan tusaale ahaan laakiin in yaroo xariira baa lagu daray aan badnayn wax dhiba male way bannaanta ama calaamad baa looga dhigay ama liidimaa looga dhigay ama qurxin badhamada iyo koonayaashaya baa lagu qurxiyey saagsaag looga dhigay iyo wixii lamida ah. wax dhiba male waayo haalibku hadduu yahay sida kale waa loo goliy waxa lamida ah, haddii loo baaha xadiis kale bukhaariiyo muslim ku yimi cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibn lcawaam waxa weeye jircircun ku dhacay ayay nabiga weydiisteen nabiguna waa u fasaxa calayhi salaatu wasalaam xataa haddii la helayo maryo kale ama dawo kale way banaantay haddii loo baho sida jumhuurtu ay kalaan iyadana waa laga soo reebaya wayna ahayd shiikhu xadiiskaa kale maadaama muttafaq yahay inuu isagana keeno xadiiskan iyo xadiiskaana xagga hore u geeyo labadii xadiis ee xariinta u gaarka ah waxaa laga soo reebaya halkaa la isugu geeyay kitaab ljihaad can cabdillahi bni abi awfa radia allahu tacala canhu jihaad waxaa la yidhaahdaa badlu lwusci fii qitaali alacdaa dadaal in lagu bixiyo dagaalka gaalada lala gelayo waana fardu kifaaya xaalado laga soo reebay weyaan can cabdillahi bni abi awfa radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisi allatii taasoo laqiya fiiha uu la kulmay alcaduwa cadow intadara nabigu waa sugay xataa idaa maalat ishamsu cadceedu markay bartamaha ka suushay ee xagga galbeedka ay u iilatay qaama fiihim waa dhex istaaga faqaala wuxuu hi ayuha nnaas dadiyo laa tatamanaw ha jeclaysanina liqaa alcaduwi cadowga inaad la kulantaan ha jeclaysanina waa ku degdegina wasalu llaha la weydiista alcaafiyata badqab faidaa laqiitumuuhu markaad la kulantaan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta milaali suyuuf seefaha hadhkooda hoostiisa inay tahay waayo marka dee seefta kor loo qaada lagu dagaalamayo ee dagaalka birta la yska aslayo hadhkaasay jannadii ku taala waa dagaalka weeye uma qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam waxau allahuma ilaahay munzila alkitaab ay yaa munzila alkitaab allihii kutubta soo dejiyey haddii jinsi laga dhigo caam ama munzila kitaab kitaabka furqaan allihii soo dejiyey dikri haddii laga dhigo ama cahdiya wa mujriya saxaab cahdi dihni wa mujriya saxaab allaha socodsiiya daruura wa haazima alaxzaab gaashaan buurta allihii jabiy ihzimhum ilaahayow jabi wansurnaa calayhim ilaahayw nooga hiili xadiiskan wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu jihaadayey dagaaladana uu gelayay ee qaababka uu u gelayayna waxaa ka mida inuu la sugayo cadceeddu inay qabowdo intadara xataa maalat ishams marna wuxuu samaynayaa inuu kallaho salaada subax aqaara calayhim xiina yusbix bukhaariya muslim salaada subax buu kallaahay haddii ay barqan la gaadho ama ay cadceedu kululaatana geli danbuu ka dhigay cadceedu qaboojinay waayo kulaylkeeda waxaa laga yaabaa in la daalo laakiin de waxaa imanaysa hadday dhaxan tahayna oo dhaxan awgeed loo dhaqaaqi waayena markaa waxay noqonaysaa duhurkee la ysu dheer la diiro ayay noqonaysa almuhim munaasabadda in la ilaado farsamada dagaalkay ka midta nabiguna jalankii abaanduulihii guud ee ciidamada ayuu ah ayuu ahaa nabigu alayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la diiday liqaau lcaduw inaan la ysaga xiisoo in takunuu taalamuuna fainahum yaalamuun waa inaan laysaga xiisoon cadow lala kulmo oo dagaal la galo laa tatamanw liqaa alcaduw nabigu wuxu uhi wasalu llaha alcaafiya badqab weydiista waayo waa laga yaabaa inaan la xamilin baa laga yaaba eh, tamanigaa waa la diiday cadow in lala kulmo laakiin shahaadada iyada waa la tamanin karaa oo xadiidkii muslim wuxuu tilmaamaya man sa'la allaha shahaadata bisidqin ballagahu llahu manaazil ashuhada wa maata cala firaash iyada waa la ogoliy la tamaninaya caafiyadana ilaahay weydiista buui nabigu badqab nabiguna wuxuu leeyahy salu llaha alcaafiya fainahu maa su'ila ama maa ucطiya axadu caطaءa bacda alyaqiin khayra min alcaafiya yaqiin marka laga yimaado wax ilaahay la weydiisto waxa ugu mudan caafiyo ilahay inuu badqab ku siiyo adkaaru sabax masala waa ku jirta can saali bni sacdin radi allahu tacala canh ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam qaala waxau ribaadu yowmin maalin faranta in la joogo fii sabiili illahi ilaahay darti khayrun waa ka khayr badanta min addunyaa adduunye iyo wamaa calayha waxaa korkeeda yaalla inaad maalin dhufayska gasho cadowga la hor fadhiyo adduunyada iyo waxa yaalla waa ka khayr badanta wa mawdicu sawti axadikum midkii meesha uu suunkiisa dhigto fi ljannati jannada ayaa khayrun ka wanaagsan min addunyaa adduunye iyo wamaa calayha waxa korkeeda ku sugan warawxatu caraabo yaruuxuha caraabaya alcabdu adoon fii sabiili illaahi jihaadka aw ilkhadwatu ama jarmaadaya ka lahaad khayr waa ka khayr badan yah min addunyaa adduunyo iyo wamaa fiiha waxaa ku guda sugan xadiiskan wuxuu tilmaamayaa fadlu ljihaad waxa weeye haddii maalin dhufayska la galo waa hal maalin yowmun waleyla ama waxa weeye acmaashaa kale la sameeyey waxaa kaloo xadiiska ku sugan aakhira iyo adduunka marka laysu ysu eega isu jiraan meel suunkaaga aad ah dhigto markaad iska furto oo jannada ku taalla baa adduunyada iyo waxa korkeeda yaallo isku dhan ka khayr badan xaqaaratu dunya baa ku sugan adduunyadu siday u dhigato wacan abi hurayrata radia allahu tacala canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu intadaba allahu ilaahay waa ajiibay oo wuxuu ugu ajiibay ajarkiisa inuu walimuslimin muslim waxaa ku yimi tadamana allah ilaahay wuxuu u damaanad qaad liman kharaja ninkii u baxay fii sabiilihi jihaadkiisa laa yukhrijuhu isagoo aanu bixinay ilaa jihaadun fii sabiili ilaahay dartii inuu u dagaalamayo mooyaan wa iimaanun bi iyo rumayn wa aniga i rumaynayo ayuu alla leeyahy wa tasdiiqu rasuuli iyo rasuulkayga inuu rumaynayo nebi maxamed ama wa tasdiiqun birusuli sida bukhaariiyo muslim ku rusushayda inuu rumeeyey ayaa saaraya fa isagu calaya korkayga daaminu ay madmuunun waa mid loo damaanad qaaday an udkhilahu ljannata jannada inaan geliyo aw urjicahu ama inaan u celiyo ilaa maskanihi gurigiisa iyo degaankiisa alladii kaasuu kharaja minhu uu ka soo baxay naa'ilan uu yahay mid helaya maa naala wixii uu helay oo min jrin ajra aw haniimatin ama haniima furki gaalada laga furta walimuslim waxaa ku yimi maalu mujaahidi fii sabiili illah ka jidka alla u jihaadaya tusaalihiisu wallaahu ilaahay baa aclamu og biman yujaahidu ka u jihaadaya fii sabiili jidka alla u jihaadaya muuqaalka dad badan baa hubka qaadanaya laakiin qofkay daacad ka tahay ilaahay alqaa'imi salaatuleylka u taagnaa ayuu la mid yahay wa tawakal allah ilaahay waa u kafaalo qaata liman lilmujaahidi kii u jihaadaya fii sabiili in tawafahu haddii uu dhinto oo ilaahay oofsado an yudkhilahu ljannata jannada inuu geliyo aw yurjicahu ama inuu celiyo saaliman isagoo badbaaday maca ajrin iyadoo lala qabo ajar inuu helayo aw haniimatin ama haniima inuu helayo mujaahidiintu fadliga ay leeyihiin oo waxaa leeyihi ninka jihaadka u baxa hadda maaha inuu jihaadkii ku jira ma hadduu u baxaba intaa uu ku maqan yahay jihaadka ama dagaal ha socda ama yaanu socon wuxuu ka dhigan yahay sidii nin maalin walba sooman habeen walbana salaatuleyl u taagan ayuu ka dhigan yahay fadli badan baa loo sheegay iyo fadaaisha kale loo sheegay wuxuu kaloo ilaahay u ballan qaada hadduu dhinto istishaado jannada inuu horo ka geli hadduu soo badbaadana inuu ajar helayo ama haniimo helay ajar buu helaya oo macnaheedu waa maxay waxaa laga yaabaa inuu dee qaniimo soo waayo xoolo soo waayo laakiin uu soo badbaado ajar buu helay ama wuxuu helayaa haniimo haniimaha buu helayna macnaheedu maaha inuu ajar waayo ajarkii waa la socda laakiin kii waxbaba soo waayay intay naftu ka soo baxday soo dhaawacmay ama soo jabay ee welibana qaday dee baa ka ajar badan ka intuu soo dagaalamay xoolo badanna dahab badanna leeyihi oo kala ajar badan can abi hurayrata radi allahu tacala canh qaala wuxuuhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam maa min makhluuqin mid la dhaawacay ma jiro oo yuklamu loo dhaawacay fii sabiili illah jihaadka ilaa jaa waa imanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walxaal kalmuhu dhaawiciisu yadmaa uu dhiigu ka da'ay allownu dhiiggaa midabkiisu lownu dami dhiigga midabkiisii wey wariixu urtuna waa riixu lmiski wey iyaduna waa fadli aadweyn oo mujaahidiintu ay leeyihin ninkii waxa weeye ku dhintay ee istishaaday nabarkii ku dhacay iyo dhaawacii uu dhintay wuxuu la soo toosayaa isagoo burqanaya wa jurxuhu baa riwaayo kale ku timi iyadoo dhiigu ka burqamay sidii in hadda lagu dhufto urtiisuna ay miskii tahay can abi ayuub alansaariyi radia allahu tacala canhu qaala wuxuu qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam hadwatun kallahaa fii sabiili illaahi jidka alle loo kallaha aw rawxatun ama caraabo geli dambe la soconay fii sabiili illah khayrun waa ka khayr badan taha mimaa alacat wixii ay u soo baxday calayhi korkiisa ashamsu cadceed waqarabat ay u dhacday yacni waa adduunyada qoraxdu adduunyaday u soo baxdaa oo ay u dhacdaa adduunyadii oo dhan ayay ka khayr badantay inuu u kallaho jihaadka ama gelin dambe iyo caraabo uu baxo wa can anas bni malik radi allahu tacaala canh qaala wuxuu hi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam adwatun kallahaa fii sabiili illah marka xadiidkaa hore shiiku wuxuu ku tilmaamay akhrajahu muslim imaamu muslim baa la keliyooday caadadiisu waxay ahayd muttafaq inuu sheego laakiin mar hadduu da inoo caddeeyey waa macruuf lagaga daba tegi maayo waa isaga inoo caddeeyey xadiikaasi waa muslim xadiidkan dambe adwatu ka lahaad oo fii sabiili illah jidka alle iyo jihaadka loo ka laha aw rawxatun ama loo caraabayo gelin dambe jihaadka loo baahdo khayru waa ka khayr badan yahay min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha waxa ku guda sugan xadiiska dambena wuxuu i akhrajahu lbukhaari bukhaari buu muslim markaa kan dambe waa lagaga daba tegayo waxaa la yidhi muslimna waa ku suganya marka waa mutafaqun caleyh maaha bukhaari oo keliya nusakda qaar waxaa ku yimi wa akhrajahu lbukhaari kii hore wuxuu hi akhrajahu muslim kan dambana wowguu ku dara wa akhrajahu lbukhaari ay muslimun wa akhrajahu lbukhaari muslim horaa loo soo sheegay marka haddii wowdaa la sugo waa muttafaqun calayh wa akhrajahu lbukhaari iyo wa muslimun wa muslimun laakiin nuskhadaasi nuskhada eh, mashhuurka a maaha nusakda qaar bay ku tiri marka sida nusakda ku sugan waa akhrajahu lbukhaari sidaa haddii la yidhaahdana waxaanu leenahay waxa weeye taa waxaa sii xoojinaya inaanay awowdaasi jirin cumdaha weyn wuxuu u nisbeeyey bukhaarigo keliya muslim mashi markaa waxaa soo degdegaysa kana la mid oo bukhaarigo keliya u nisbeeyey laakiin xadiisku waa muttafaqun calay waxaa kaloo fiicnayd bay yidhaahdeen culimadu labada xadiis sidaynu arkayno waa isku mid waxba ma dhexey alwatun aw rawxatun khayrun min addunya wamaa fiiha alacat calayhi shamsu waarabat waa la mid waxba kuma kala duwana marka inuu ka anas ee muttafaqaa soo qaato ayaa habooneed bay yidhaahdeen wallahu tacaala aclam wsal allahu waslama cala nabiyina muxamed waaalihi